inuu keeno oo ku dhaco inuu ka fogaado labo waxaa kale oo aan ka qaadanaynaa lilictibaar inuu qofka muslima ku cibro qaato masaa'ibta iyo fitanku hadday dhacdo inayna kala jecleen qof fiican kii saalixa iyo kii aalixa labaduba tacum inay wada canmaysa tudamiru kula shay wax kasta way burburinaysaa fitanku marka ama dowladda oo gudooda xaggeeda ha ka timaado oo iyadu dulmi iyo wax samaysay oo shacabkeedii cuntay ama shacabka oo gacansayd sameeyey oo dowladdii u hoggaansamay waaya ha ka timaado ama majmuuca maaragtay mujtamacii ka mida wax haystusiyeen ayan kaanad fitanta dhinacay ka timaadaba waxba ka tegi mayso kuma ekaanayso majmuuca khaasa ku waxaa garanaya dadka ahlubasiirada ahlulcilmiga dhib markuu yimaado ama waxay lamidkaa isagoona hataa dhibku dhicin saasaadanteeda iyo waxeedoo dhan dadka ahlulcilmiga gara ahlulcilmiga loo cararo weeyaan oo ayaga laga warso liajli fitan darteed inay u aamusaan baa dhici karta ayna ka hadlin arrinta lilxikma iyo lilbasiira ay leeyihiin iyo aragti dheer oon adig kuu muuqanin darteed inuu aamusaan baa dhici karta waxaa dhici karta inuu aamusaan waktiga loo baahnaa in la caddeeyo inaan weli la gaadhin asbaab baa dhici haddayna aamusana hadlaan qaab ku hadlaan ayagaa yaqaano ciladin lahaayeen marka waxaa daruuri ah qofka muslimka taariikhda islaamka inaanu baranno taasaa waxay markaa kutusinaysaa qofka waaciga caqliga caqligiisa isticmaalhaya inuu ka fogaado wax badan oo dhibaatooyin keenihaya naftiisa iyo keybkiiba ikhwatu filaahi dhacdadan caawa markaan fiiro muslimiinta khasaarahay u geysatay ilaa yowminaa haada ayna ka hadhin macne maaragtay ceebteeda ay wataan ama dhibkeeda iyo maaragtay wixii ka ratimay qof kastoo muslima markuu dul istaagano qalbigiisa uu dhaqaaqaya waxaa wax badan qur-aan ku arkaysaan ina fii dalika laayaatin liqowmi yatafakkaruun factabiruu yaa ulul ku cibri qaada dadka basiirada oho idan taariikhda lagama fahmo shaygan waa xalaal iyo waa xaraam lagama qaato taariikhda waxaa laga qaataa cibro dad fiican wax wanaagay ku gaadheen ood ku dayatay ama dad halaagsamay ama dhibaato keenay ama dhibaato ay ku dhacday waxay ugu dhaceen ood ka fogaata garamayd saan ogsoonahaga rasuulka calayh isalaatu wasalaam markuu geeriyooday abubakar baa qabtay khilaafada radia allahu tacaala can laba sana samti buu hayey wadna ogsoontii waktigaa dhib badan baa dhacay dad idin baa iska ridoobay oo ka tegey oo zakadii diideen iyo islaamkii qaar badan baa iska noqdeen dagaal fara badan buu la galay ilaa ilaahi subxaana wa tacaala ugu guuleeyo saxaabo badanna ay ku dhammaadeen musalamatulkadaab baa kamid reer banu xaniifa ka dhashay iyo qabiil dhanoo laaldheera naminabuu iska sheegtay dhinac buu u baxay muslimiinta nasiifka ay ku noqdeen iyo inta wakti kaga baxay iyo maal iyo naf xisaab male ilaa lasoo afjaro abubakr waa dhintay cumar bn khaaab baa haddana khaliifkii noqday cumar bn khaaab alxamdu lilah futuuxaad fara badan iyo wanaag fara badan buu keenay albaabka fitankana wuu ahaa hortaagnaa haddana haddee shayaaiin baa ilaahay subxaana watacaala maaratay iyo imtixaan baa lagu salliday oo nin baa dilay isagoo dadka salaada tujinaya masaajidka rasuulka yuturid caloosha kelida kaga dhustay cumar bn khaaab waa dhintay albaabka fitanta hortaagnaa buu ahaa markuu geeriyooday umuayman waxay leedahay sida imaam maaratay eh, imaam dahabi sir calamnima uu kusoo noqlinayo umuayman waxay leedahay derbigii fitanta iyo tiirkii islaamka maanta waa dumay bay leedahay markay ka hadlaysa tiirkii islaamka iyo derbigii fitanta hortaagnaa waa dhacay bay tiri maanta idan waxaa yimid bay leedahay markaa dhib badan oo ficlanna dhib waaye ma ayna istaagin fitanta cumar bin khadaab dilkiisa yaa ku xigay haddana khaliif yaa noqday cusmaan bin cafaan haddana waa la dilay cmaan bin cafan haddana yaa ku xigay cali bin abi aalib haddana cali bin abi aalib waa la dilay wahaluma jira saasay fitanta u socota akhiiran waxay kusoo afjarantay mucaawiyat bin abi sufyaan radi allahu tacaala can khaalu lmuminiin bay ummadda isku raacday oo xasan binu cali baa oga tanaasulay si fitnantii loo soo afjaro muslimiinta dhiiggoodana loo badbaadiyo waxayna ahayd dalaail mubashiraat rasuulka horaan sii sheegay bayna ahayd oo uu sheegay miisaan uu yeelan wixii uu lahaabay ahayd rasuulku sii sheegay caam arbaciin ama caam waxid arbaciin caamuljamaca la yihahda caamki sanadka israaca la yihahda ay muslimiintu israaceen macawiya ibnu sufyaan baa loo daayey isagaa khaliifa marka amiirulmuminiin isagaa ahaa wuu hayey kolkii geeridii u timid ama maaragtay wiilkiisi yaziid buu u dardaarmay oo yidhi haddaan dhinta isaga kadib ha qabto ama intuu noolaabayo mubaayac la sii kalay sanadkii lixdanaad ayuu mucawiya ibn abi sufyaan dhintay radi allahu tacaala canh lixdankii markuu hijriga ahaa wiilkiisa yaziid ayuu markaa khilaafada ku wareejiyey rag saxaabadii ka mida ah, sida cabdillahi binu zubayr oo kale arrinta diiday oo wuxuu yihi saxaabadii kaharsay sameeyeen adiguna samee buui oo maaragtay ka tag markaa qofkii u arkaan muslimiinta ay u dhiibhayaan almihii markaa khilaaf baa ka yimid aqlabiyadii laakiin yaziid bin mucaawiya isku raacay cabdillahi binu zubayr isagu waa diiday makiya halkaasuu joogay waqcadan waxaan ooga dan lenahay xarra iyo ahlumadiina sida ku timid yaziid ibnu macaawiya khaliifku noqday sidii baa maaragtay loola maayacooday dadka aqlabkooda caasimaduna dimashik bay dowla umumiya caasimadeed dimashik baa oo madiina khulafaa waraashidiinka maaragtay rasuul markuu geeriyo abubakar iyo cusmaan iyo maaratay cumarba madiine ayaa saldhigooda ahaa kadib marka macaawiya wax ugu raray halkaa iyo dimashik baa loo raray yaziid binu caawiya markuu tagada qabtay sanadkii saddexaad markii la joogo oo saddex iyo lixdankii ahaa weliba bisha dulxijaliyaha markay ay wax yar ka hadhay meelaha dhexdeeda ahayd ayaa waxaa dhacay intaan la gaadhin halkaas ayaa nimanka reemadi waxaa dhacay xuseen bin cali radia allahu tacaala canhuma ayaa niman maaragtay markii u muujiyey inay taageerayaan oo halkaa iyo kuufo iyo dhinacaa iyo ciraaq jireenba u gacan haadiyeen oo ima weyne madiine ayuu ka tegey halkaasuu kacay rag saxaabadii ka mid aa ah, la hadleen cabdullahi bin cumari cabdullahi bin cabbaasi ma rag fara badan baa la hadlo ka joog arrintaas dhib badan iyo fitan baa laga yaaba inay ka timaada iska daa joog uu ku gacansayday radi allahu tacala can waad almuhim inaan sii dhexgala marra waa la dilay meeshii waa lagu dilay asagiyo dad badanoo duriyadiisa meeshii baa lagu dilay yaziid binu mucaawiya jagaas arrintaa waxay keentay reer madiina oo kolka horeba cagajiid ahaayeen oo yaziid binu mucaawiye iyo xukunkiisa iyo khilaafadiisa kolka horeba cagajiid ka ahaayeen in badan oo ka mida iyo arrintaa waxay keentay dhib badan bay idhaara maarta kulayl badan bay keentay cabdullah bn zubayr oo maka joogaasna oo horaanba markaa ku kacansayday khudbooyin badan u akhriyey reer madiine halkii bay waxay sameeyeen inay ku gacansaydhaan oo dhaan waan ka baxanay khilaafadii yaziid ilmucaawiya saacaddaa laga bilaabo soo xuseen bin calina muusa dilin soo dulmi fara badanna kabaana tirsanaynin waanu ka baxnay bay dheh wax khaliifa uu noo yahay ma jirto bay dheh bal u fiirsan ikhwati fillah saxaabadii baa joogeen waktigaas jaabir bin cabdillahi baa joogay abu saciid alkhudri baa joogay cabdullahi bin cabaas baa joogay cabdullahi bin cumar baa joogay macqil bin sinaan baa joogay nucmaan bin bashiir baa joogay saxaabadaa ajiladii baa joogeen iska daa taabiciintii taabiciinta iska wadaaya taabiciinta saciid bin musayib maxamed bin xanafi maxamed bin cali bin abi aalib bin xanafiya ku magac dheeraa cali bin xusein oo zaynalcaabidiinka la baxay rag fara badan oo saxaabada iyo taabiciin isku jiraa joogeen ree madiina waa soo istaageen saxaabadii baa la hadlay cabdullahi bin cumar ka mid aha weliba aad muqama war ka jooga warnimayaa jooga war ninka haddaa wax ka tirsanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala u bandhiga ilaahay baa la xisaabtamahaya ee idinku maarata daacadii la imaanta yani maxaalushaahidka ka banlay waxa way qofka muslimka ah ahlulcilmiga iyo marjiciyada had iyo jeer inuu ku xidhnaadaa khatarta ay leedahay inaad wax istirsiiso oo tirahdid anigaa xaqa arka anigaa wanaag u jeeda ninkan wuu soo cagajidaya ninka waa iska fadhida uu iska fadhiya wax dhaqaaqaya ma aho ruuxa sax ma ahe markuu dhib yimaado marjiciyada loo noqda ayagaa nuurka ku tusinaya iftiinkii meesha la mari saxaabatu rasuulilahi baa fadhiya meesha wax ka cilmi badan miyaa jira saxaabada rasuulka waa ma jiro weeyaan rag baa soo istaagay oo dheh ma jirto wax waxsaa la dhihi ma jirto yeedid binu macaawi ma yeeli lahay jaabir binu cabdillah abu saciid alkhudri macqil binu sinaan nucmaan binu bashiir cabdullahi binu cumar rag cabdulahi bin cabaas raggii o dhan baa wada joogay si kasta intee loola hadla la geli waayo ree madiina isla markiiba nadaan bay samaysteen waxaa la yidhi ree ansaariyo ree muhaajiriin su kala magale dadkii madiina deganaa muslimiintaha ru'asadoodii waxay ahaayeen iyo saldhigoodu wuxuu ahaa laba rukni buu ahaa ree ansaar iyo muhaajiriin labadaasay ahaayeen muhaajiriinna waxaa lihi cabdullahi bin mudicin yahadoo taabiciha yay ka dhigteen oy doorteen oo dhe adu noo noqo horjooga noo noqo ree ansaarna cabdulaahi ibnu xandala ibnu abi caamir xandalatulkhasiir ninka la baxay ee kaatibka ahaa ee dagaalka uxid ku dhintay kaatibka rasuulka u qori jiray waxyiga ay leedahay marka zawjadiisa markuu geeriyooday ina sawaad alcayni awdaa bihi xusnun calaa xandalat alkaatib sawaadulcayn isha bu'deedii iyo baa u halaagsamay waa isagu ay madoobaan dubanka waana indhabeelabay walbahaarkii tiraayadii awjkayga xandala ahaa maarata iga timi xaggiis ina sawaadan cayni aw daabi bimacnaa halag bisababihiiba marka indhahayga sawaadkay u halaagsamay iyo madowgeeda wiilkuu dhalay maaratay cabdulahi bin abi xandala cabdulahi bin xandala bin abi camr radi allahu tacala ala masaa'i bay raacan saaa rasuul ka dhigta labadoodaasa lagama yacla ragga saxaabadii warka jooga warka jooga ku hayaan waa iskala nadaami cabdillahi bin cumar wiilashiisa intuu u gurigiisa ku xareeyey ee wuxuu yihi ilaahay ugu dhaartay anugu maayacan galay ballan baana yaziid bnu caawiya ka qaaday waxaa weeyaan inta awoodayay inaan aeeco wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu haddi ka yahay wixii kalena aana ku raacin cunug qofka igu khilaafo oo mas-uuliyadda inaan ku horsiri inaan dibdima iskula hadlin halkaasoo carruurtiisa reerkiisi o dhan yuu ku hor istaagay cali bnu xuseen oo zayn cabdi la baxay sidoo kale waa ku gacsa wuxuu nima yohaada raaci maayo maxamed ibnu cali bin abi aalib maxamed ibnu xanafiyale waa diiday asna oo niman yaa joojiyo jaabir ibn cabdillahi waa diiday abu sacid alkhudri waa diiday way diideen laakiin lama dhegaysan didmadooda labadaasa lasu qaybiyey labadaa nin baana mas-uul laga dhigtay mubaayaca lala galay masaajidkii baa khudba lagu qabsaday masaajidka nabiga arrintaas arrintaas si fican oga baalandegtaan albidaaya wanahaay ibnu kaiir ulaha akhriya taariikhdiisa wixii lamidka marka akhriya wax badan baad ku arkaysaa iyo kutubu tawaariikh baa qoraysa sir calamna walaa imaam dahabi asna wuu qoraya uu ka sheekaynaya waqacda iyo dhibaatada iyo iyo kutub fara badanoo laga qorayba oo si khaasa looga qorayna way jirtaa si caama kutub looga qorayna way jirtaa arrintii markmasaajidkii baa kuba lagu qabsaday markaasaa nin kasta intuu soo istaagay wuxuu yihi dalkaygasaan oga ba cumaamadayda aan u tuuray iyo yaziid bin mucaawiya annami baa yacadiisa u tuuray waxaa la yidhaha alcibratu biamaad cibradu alictibaaru biamaali lumuur marka biaali umaar bimaali lumuur yani arrimahan ama waxyaabahan dhacaya ama waxaad samaynaysid meesha kubiya shumadooda in la fiiriya la rabaa inaad fiirisid waa ka iman doona sharka ka iman doona ama khayrka inaad dib u fiirisid baa ee uun derbigan waxa uun ku taagan inaad fiirisid ma markii saas ay sameeyeen oo labada qof mubayaca lala galay waxay sameeyeen imaaradii ka jirtay meesha yaziid binu cawiilala dibasha ku jooge ninkii markaa gobarnatooraha oo ahaa ama beesiga ama dheysiga ooga ahaa madiina ee fadhiyey magaalada madiina imaaradii ahaa bay ka qabsadeen meesha ku duuleen reer banu umaya wixii ka jooga imaaradda joogay bay absadeen meeshii bay xukunka la wareegeen magaaladiiba qasri madaxtooyada ama maadbaysigii bay galeen gacanta ku dhigeen waxa laala w asagii la socdayy wixii reer banumaya taabicu ahaa oo dhan bay meel isugu keeneen ku xareeyeen saacadda laga bilaaba waxay dhahen waxba kuna raynaysaa ma jir magaalada anaga la wareegnada qayla halkii laga daray reer banumaya inta ka joogta meesha markii la xareeyey qayli halkii ay ka dirsadeen yaziid bin mucaawiya dibisha joogay u dirsadeen waana waxyaabaan hadaan la soo gaadhin gaajo iyo oon baa haya waa nala alma meelba nagu xereeyey cunto iyo biyo iyo baadna waa naloo diiday halaag calaa shafa ama ku soonahay hale waa ku suganaadayna soo garay waa arrin adag wey ma taqaano fitantu iyo masaa'ibtu ma taqaano hebel baa keenay hebel baa keenay ma taqaano dadkaas gadooda waxay ka sheeganayaan dowladdii baa dulmi nagu samaysa wey laakiin waxa ka ratimabaa ka sii weyn waxa ka ratimabaa ka sii weyn maxay arrinta keentay markaa yasiid inu caaw markii arrintii ay gaadhay khabarkii mushaawaru sameeyo dadku la tashaday go-aan wuxuu ku qaatay reer madiine inuu ku duulo ciidan inuu ku dilo raggii buu isugu yeedha cayaartahaa ee ciidamadii waxa hayay ciidamaan madiine u dira hayaa ayaa hogaaminayo ninkeen u dhiibaa rag badan buu u bandhigay waa la diiday rag badan baa diideen muslim ibnu cuqba almusani nin yahay oo salafkii waagii dambe u bixiyaan muslim meesha muslim la dhihi jiray musrid bay u bixiyeen dhiiggii islaamka ninkii jibaaxay oo ehlmadiina waxaan la arag oo la maqal ku sameeyey marka meeshii muslim ay dhihi jireen yaa musrid loo bixiyey kii ku israafay dhiiggii muslimiinta ee magaaladii rasuulka intihaab ku sameeyey burburiyey xurumaadkeedii iyo waxeedoo dhan baabiiyey oo waayeel ah nin waayeel weliba ahaa yaa yidhi aniga anaa ciidanka hogaaminayo ragga qaar baa diideen oo yidhi ma jirto nin reer benoomaya ka mid ahaa aan hudeen waxaa saciid bin caasin oo ahaa ee u bandhigay markaas wuxuu yidhi iyadoo aamin ayaa liga casilay bu anugu iyadoo aamin oon waali u ahaabaa liga casilay maanta ay gadoodeen oo dhibka oo dagaal meel wax kalaba aan jirin inaan dhiigooda daadiyo diyaaru mihi bu anugu wuuti rag badan buu bandhigoo ku diiday muslim ibnu cuqba almudani baa soo istaagay oo waa yeel gaboobay baashu waa khatar wey marka waa yar yahay iyo waa weyn yahay tantu ma kala ninkaasa ciidanka anaa hogaaminay ciidan fara badan oo culimo marka taariikhaynayaan toban kun ilaa iyo dhowr iyo toban kun toban ilaa iyo han iyo toban kun bay isku celceliyaan qaar waxay leeyan toban kun buu ahaa qaar waxay leeyan laba iyo toban kun buu ahaa qaar saddex iyo toban kun buu ahaa qaar afar iyo toban kun buu ahaa qaar shan iyo toban alma isku soo celceliyay ugu yaraan toban kun oo askari baa la diyaariy toban kun oo askari meesha loo dir ma saalima sooma waxay ka soo dhaqaajiyeen dimashik intee u socdaan madiina u socdaan yaziid bin mucaawiya dhaqaalo badanna waa siiyey wuu la dardaari marka wuxuu ihi magaalada madiine markaa ciidanka muslima aada la tegto saddex maalmood duldeg duldeg markaa duldegta saddex maalmood ka warsid oo waxaa tiraahdaa ka soo noqo waxaa tirahdaa warkhada aada gasheen iyo gacansaydkii aada samayseen iyo daacadii aad ka baxdeen ka soo noqo saddex maalmood usu saddex maalmood hadday ka soo noqdaan alxamdu lilaah farha ka qab oy daacadii ay ku soo noqdaan iyo hogaansankii khayr weeyaan iska daadi laakiin haddii soo noqon waayaan oo ku madax adaygaan fastacin bilaahi ilahay kaalmayso waxaa weeyaan dagaal ku qaada dagaal markaad ku qaadi haddaad jabisii saddex maalmood ciidanka ku fasax magaalada waxay doonana sameeyeen ninkii wax kufsanhaya ninkii wax dhacahaya ninkii wax dilahaya ninkii wax billeeqaysanhaya saddex maalmood ciidanka abaalgudu siiya oo ku sii daawi magaalada hadda jeesh toban kun oo magaalada lagu sideeya waxaa doonta samey maxaa u malay inay naxariisanhayaan baan u malay sidaasuu kula soo dardaara muslim ibnu cuqba almusani ciidanka buu soo dhaqaajiyey su usoo socday waa sanadkii saddex hijri marku ah su waday ee usoo waday xaggaa la soo marhaya falastiin baa soo maray dhulka baytulmaqdis baa la soo maray xaggaa la soo maray waa la soo socday waa muddo dheer waa la soo socday ree madiina waa ogyihin ciidan kusoo socda waa isdiyaareen ayagu xagga reer ansaarba lagey muhaajiriin agga lagey gufaysiya qotay khandar bay qotay waa la isdiyaariyey waxaa la yidhi in maalmo mubaayaca mawd ayayaa la galay waxaa la yidhi imaa inaan baabaano waa imaa inaan magaalada inaga aan u xidhno inagu aanu samaysano nidaamkeena halkaasaa isku dhaafsana ciidan suusoo socday soo duldeg madiinu soo dul fadhiistay madiine waa garanaysaa fadligeeda ay leedahay rasuulku uu yidhi xaramu maa bayna cayrin ilaa fawr laga bilaabo buurta cayryaha ilaa fawr xaram weeyaan geedaheeda lama gooyo uwaadheedana lama kiciyo rasuulka alayh isalaatu wasalaam mamnuuc weeyaan magaalada sidaaseen baa toban kun oo ciidan soo dejishay waa fitan weeyaan iyo musiibo wey ninkii muslim ibnu cuqba almudani erge buu diray nimankii buu erge u diray wuxuu yihi stiiba ah, nimayo hada aad gasheen ka soo noqda oo waxaad u soo noqotaan hoggaansanka iyo daacadii yaziid ibnu caawiya inaad u hoggaansanto oo muslimiinta aad ka mid noqotaan magaalo hebel iyo magaalo hebel iyo magaalo hebel way hoggaansameen soo hoggaansanay farhaa ladinka qaadaya waxba laydin dirsan maayo ma jirteen mufaawadaad iyo wadahadal iyo ergo sii soco soo soco saddexdii beri baa dhammaatay saddexdii beri baa tafaasiil fara badan ma jir lakin anu waxaa rabaa khulaasadii baa rabaa inaan idin samaydiyo saddexdii beri baa dhammaatay dardaaranku marka muxuu ahaa saddex beri sug soo maahay saddexdaa beri hadday toobad keenaan waa alxamdulilah haddii kale fastacin bilaahi ba saddex beri markay dhamaatay wuu ciidan marka dagaal meesha ku qaada dagaal baan isla galay muddo ayaa dagaal socday reer madiinana haddii labada gruub iska sameeyeen reer ansaar iyo reer muhaajiriin dagaal xun oo ba-an baa meesha gal yaa dhacay waa liswaday waa liswaday waa liswaday waa liswaday waa liswaday akhiiran reer madiina la jebiyey reer madiina ayaa la jebiyey xaradu waxaa weeye meel shiila madowba ah. weeyaan ciidanku degay halkaasu dagaal ka bilowda magaalada dusheeda asbaabaha lagu jebiyey waxyaaba fara badan bay sheegaan laakiin khulaasadeeda waxaa weeyaan nimankii reer binu umaye ee meesha lagu hayay ee magaalada lagala wareegay imaarada joogay ee madaxtooyada joogay ee meesha lagu hayay rag ka ah, ayaa sirna bixiyey oon ciidamada intay u tagaan magaalaha kasoo geli lahayaan qaabkiiba u sheegeen sidaasay marka iyagu soo galeen almuhimse ahaydba reer madiina waa la jebiyey markii la jebiyey ciidankii markaa waa kusoo dhutay magaaladu soo galay cabdillahi bin mudiic oo ahaa muhaajiriin raiiskoodii ahaa asaga iyo toddoba wiiloo dhalay waa la meeshaa sabca baniin waa asagu dhalay iyo asagii waa sideed somo toddoba wiiloo asaga dhalay iyo asagiiba halk waa la dhigay cabdullahi ibnu umar xandala ibnu abi caamir asna sidoo kale meesha baa la dhigay weliba marwaan bin xakam baa soo ag istaagay markaasuu wuxuu yidhi alla maxaana arkay ui tiir masaajidka rabbi rasuulka ka mida ah, masaajidka marka nabiga tiir ka mida ah, tiirarkiisa asagoo isku maarka salaada iskula qabtay oo halka ku cibaadaysan intaan arki fara badanaabu ka war intaan arki fara badanaabu saaxiibu cibaada ayuu ahaabu maantana halkaasay marka ayaa noo dili yaa la dhigay ciidanka waa la soo daayay marka magaaladii wuu soo galay markii la jabiyey magaaladii wuu soo galay dardaaranka iyo sidigaha marka saddex beri u daa ciidanka magaalada saddex beri fa abix lahu saddex beri u baneen saddexdii beri bay magaaladii dul fadhiyay dhex galeen way qaransadeen magaaladii waxay dhacaan iyo waxay burburiyaan iyo waxay dilaan iyo wixii wax la caydiyo iyo wax la qabta laga dhigo magaalada eber baa magaalada laga dhigay abu saciid alkhudri iyo jaabir bin cabdillah waa carareen duurkii kale iyo macqil bin sanaan iyo duurkii kale lagama deydin waa laga daba tegayo abu saciid alkhudri oo kale nin baa la gaaray ka daba orday waa carartay waa saxaabiga jaliilkaas oo toddobada saxaabe ee tabta ee ugu sarraysa rasuulka waritaankiisa saxaabadu markay isreebaan toddoba saxaabi baa isu soo hadhaysa toddobada saxaabi lix waa rag weeyaan midna waa qof dumara yaa garanaya toddobada saxaabi abu saciid alkhudri baa ku jira jaabir bin cabdillahi baa ku jira cabdillahi bin cumar baa ku jira cabdillahi bin cabaas baa ku jira abu hurayra anas bin maalik lixdaas iyo caaisha bint sadiiq marka bint abi bakr radi allahu tacaala can toddobadaas abu saciid alkhudri raggaasa ku jira wuu carabay carab fitanta wuu ka baxsan dagaal kaliya wax maaha waa kala dabagalay askarta ka mid ah seefti intuu qaatay buu la dabagalay warigaha markuu la soo gaadhay yaa tahay buu marka war isisheeg markuu seefta la dulfuulay isisheeg yaa tahay markaasuu abu saciid alkhudri baa abu saciid alkhudri reebu masaaxibu rasuulilaahi baa tahay walu fiirsa rasuulka nin saaxiibtii saxaabadii yaa tahay markaasuu ha markuu seeftiisi ila khayr doona seeftiisi buu ka soo celiyay wuu ka soo noqday jaabir bin abdilla sidoo kale hawd agga lagu gala cabdullahi bin cumar gurigiis baa carruurtiisa ku hor istaagay eh, maar macqil bin sanaadna sidoo kale meel buu galay eh, maar nucmaan bin bashiir dhanba meel buu marka saxaabadii ay kala galeen meeshiiba gabagabadii la dhigay gabagaba soo mataqaan ciidankood wax jabiyo meel bay fadhiisanayaan soo maa waa la soo qaba soo qabta kan toogasho ku xukuba kan soo qabta kan soo qabta kan burburiya guriga dhaca waxaan sameeya kufsasho afarda magaalada saddex maalmooda magaalada saas loogu carari toban kun oo askari ibnu kaiir wuxuu leh raxmatullaahi calayh wuxuu sheegay o dhamawada sheegi karre masaajidka ayaa dadka la keeni jiray masaajidka rasuulka ee weeya waa la keeni qofka lasoo qabtaba saciid ibnu musayib oo bacda saxaaba afdal taabiciinha oo la wadaa la keenay meesha lasoo qabta baayacbada marka yasiid lama waayaco maxaan kula mawaayacdaa aac marka maxaan kula mawaayacdaa seeftii baa la duldhiga inay kurka laga gooy ninka raggii asana xidhnaa ka mid ah warufaysa sida raggii salaf si ahaa jiray naftooda ay nafta kale u doori jireen raggii meesha ku xidhnaa nin ka mid ah wuxuu waa majnuun weeyaan iska sii daaya waa nin waaloo magaalada madiina laga yaqaanaa waa abu saciid alfudri abu maarata saciid ibnu sayid wey war wuxuu yihi magaalada madiine macruufku ka yahay waa majnuun nin waalan weeyaan waxba safetina iskaga daalin iska sii daaya caalim weeyaan madiina dil wuxuu ummadda cilmiga waayi sidii baa lagu sii war majruurka naga sii daaya naga khtaarin daafyeen waa la sii daay wuxuu leeyahay sida qisadiisa uu ku warinayo khulaasadeeda ibnu shahaab zuhri maxamed ibnu muslim ibnu cubaydulaahi zuhri oo boqol labaatan afartii dhinta hijriga markuu ahaa oo taabiciga misiqaari taabiciin buu qisada laga warinayo waxaa la weydiiyey waxaa layihi imisaa maalinkaa dhimatayba ibnu shahaab zuhriyo isagaa taabici sagiiraha imisaa dhimatay baa li maalinkaas wuxuu yihi muhaajiriin iyo reer ansaar markii laisku daruy wixii saxaabo ahaa iyo wixii dhalan markii laisku daro toddoba boqol baa dhimatay muhaajiriin iyo reer ansaar saxaabadoodii iyo awlaaddii dhaleen markii laisku daro toddoba boqol baa dhimatay intii kale ee muslimiintii kale ahaydbi oo ama magaalada madiine deganaayeen ama caraabta baadiyaha ahaayeen ama addoommihii ahaayeen ama mawaalida ahaayeen ee kale ee muhaajiriin reer ansaar ahayna toban kun bay ahaayeen waa imise markaa meeshaas ya toban kun iyo toddoba markii hore de madiine maxay ka gadoodeen xuseen bacni cali oo la dilay iyo maga iyo maaratay eh, yaziid ibnu caawiya dulmi badan iyo maaratay sameeyeen bay ka gadoodeen soo mahay maxaa yimid marka hadda toban kun iyo toddoba boqol oo saxaabada rasuulka ay ku jiraan oo awlaada dhalan ay ku jiraan oo taabiciinta ay ku jiraan ayaa meesha ku geeriyooday waxaan jeebkay kala imid maaha si yar calaaminoolaanu u noqda albidaaya wanahayaanu u noqda alkaamil ibn aimka ataarikh marka alkaamil fi taarikh ibn aim ilahayna u noqda dib arrintaa ugu noqda taarikhdeeda waad ilmaynaysaa maana qalbigiinana waydin dilaaci da afridaa wax ka dhaca meesha toban kun oo muslimiintii kale ah iyo ree ansaari iyo ree muhaajiriinna toddoba boqol baa meesha ku dhantay saxaabadii meesha maalinka ku dhintay macqal bin sinaan baa ka mid ah fitanka dartii ku dhintay nucmaan binu bashiir baa ka mid ah daxaaq binu qays baa kamid ahaay asagoo ka dambeeyey asna saxaabo fara badan baa ku dhinteen maalinkaas fitanka ay galaatay oo bucana ayagoo dagaal waxbageli la dilay bal kana soo qabta maalin bu macsheede kana soo qabta maalin bu hebel garab taagnaay kana soo qabta maalin baa waxaas aan ka maqlayne kana soo qabta idaa jaaat alfitna tacummu maxba ma reebayso toban kun iyo toddoba boqol baa madiine la dhigay u fiirsaday ikhwati fillah intaa laguma dayn inta haddii lagu dayn lahay waxbay ahaan lahay toban kun iyo toddoba boqol markay geeriyoodeen haddii la dhihi lahaa bas weeyaane naga daaya wax ma ahada hantida la dhacay iyo waxaa la burburiyey mooyaane inta gabadh la kufsaday ibnu wuxuu leeyahay sanadkii dambe kun gabdhood baa garac dhaleen buu leey ibnu raxmat ullahi caleyh kun gabdhood baa garac dhaleen buu leey oo maalinkaas maalinkaa quraysteen kun yaa sanadkii dambe kun cunug baa dhalatay buu ku leeyahay musiibo soo kun gabdhooduu nabadin le muahaan jaabidaaya wanaayiri kun gabdhood oo fitankii maalinkii maaragtay ku uraysteen baa sanadkii dambe kun cunug baa nala tago biduuni ab biduuni ab biduuni maarata abala'aan kun cunug bal u fiirsada ikhwati fillaah masaa'ib soo mo masaa'ib ciidankii sidii baa meesha ku gurguudo eber ay ka dhigan kadibna xaggee usii gudday marka u sii gudba haddana muslim ibnu cuqba almudani muslim baanu leenahay sida salaf bay dhaheen haddana magaalada rasuulka markuusaa u gurguriyey markaa ku xijisiin buui haddana waa labadii maarata makaane ugu fadli badnaa wey labadii makaane ugu fadli badnaa wey markaa ku xijisiin buui marka usii gudbay markaa haddana dagaal badan ka dhacay maka u gudbay bayna madiina ku istaagayna qisadan istimdaaj waxa la yihahdo maxaanu ka soo saaranayna waxa aanu ka faa'iidaysanayna inaan ka soo saarayna maxaa ka mid a ah awalan awalan waxaa ka mid a ah, haddaana umuurta ehelkeedii loo daynin dhibka ka iman idaa wusida alamru ilaa kayri ahli faqdir sacsamo dadka ehlucilmiga haddaana hadalkooda la dhegaysanin oo la gacan dhaafo dhibka ay leedahay saxaabadii oo joogaan oo talinhayaan oo diidan ayaa maarata gacan ah maxaa nidhac saxaabada cabdullahi bin cumar cabdullahi bin cabbaas jaabir bin cabdillah macqi bin sinaan nucmaan binu bashiir raggaasoo dhan baa wada joogay la hadle lala hadle abu saciid alkhudri waa la diiday ahlulcilmiga iyo marjiciyada haddii la gacan dhaafto ah, oo layahay maduub xagga iska fadhiista annaga warkeenayne dhibka ay leedahay horta waa kow ka qaadanayna laba waxaanu ka qaadanaynaa fitantu hadday timaado dhib ku yimaadeen hebel baa keenay iyo hebel baa noo lahaaya ma jirto ama xag dawlad godooda haka timaado oo idadara samaysa ama shacabkii oo maarata dawladda ku gacansayda ha ahaato ama majmuuca kelidood wax istusiiya ha ahaato meeshai doonta fitantu ha ka timaado kii fiicnaa iyo kii kalaba inay wada camimayso o waxba ka tegayn taakul alakhdar walyaabis bay wada cunaysa baabaan bay ka dhigaysaa waxay ka tegay ma jirto saddex waxaa kaloo oon ka faa'idaysanaynaa madiinadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee usoo hijrooday mawigii rasuulka macalka islaamka meeshu islaam ka ah waxay u dambaysaa sida loo maarata loo burburiye sida loo burburiye magaaladaas madiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam waciid ku soo arooray qofka ku xadgudba iyo dhib u keena dhibaatada uu la kulmay rasulku wuxuu le xadiis bukhaari uu caaishata bintu sacdin awaqaasna ay aabbaheed ka warinayso waa rasuulku wuxuu le alayh sala saxi bukhari baa xadiiska ku jiraa madiina laa yakiidu ahla madiinai ahadu ahad magaalada madiina dhagar iyo xarimaleeg iyo uma samayo iyo dhib iyo maaratay kayd kuma samayo ilaa inmaacadu wuu dhalaalhayaa kamaa yanmaacu lmilxu fi lmaa ahlulmadiine wuxuu yihi dhib iyo kayd iyo dhagar iyo khaa'innimo qofkuma lama doono ilaa wuu dhalaalhayaa qofkaas sida cusbadu ay biyaha u dhalahay cusub miyaadad ku ridid may noqon milixda maandibiye lagu rid may noqonaysa way baabi'i sooma sidaasoo kalea qofka ahlu madiine shar la doona saasoo kale u baabi'iba magaaladii sidaa ahayd oo rasuulku saa oga digay inaan loo dhowaanin sidaasaa loo garay kadalika riwaayadda kale imaam muslim uu la khaas yahay sacdun waqaas maftirkiisana uu rasuul ka warinayo wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yuriidu axadun ahl madiina magaalada madiine lama doono shaksi bisuucin xumaan lama doono ilaa adaabahu allaahu alla ayaa dhalaalinhaya fi naarta ayuu ku dhalaalinhayaa alla subxaana wa tacaala sida ka dawmi risaas rasaasta ay u dhalaasho markii lagubahay si u dhalaasho ayaa naarta ilahay ugu dhalaalinhaya riwaayad kaleo imaam muslim uu naftirkeeda ayna kale wuxuu rasuulku lehay man araada ahla almadiinati dadka reer madiinada qofkii la doona bisuuin xumaan adaabahu llahu ilaahay baan alaalinhayaa kama yaduubu lmilxu fi lmaa sida milxda iyo cusbada biyaha ugu maaratay ugu milmaan intaasoo dhan waa riwaayaat saxiixa wey oo digitaan laga digaya magaalada madiinada loo dhawaana wixii sidaa ahaa haddi fitad markay timi wixii on cagta lagu gurtay wiciidkaasoo iyadoo jiranba cagta lagu gurtay xadiid kaloo imaam muslim imaam ahmed musnadkiisa uu ku warinayo maana dul istaagin waktigaa igu yaraa aya wuxuu rasuulku leh calayh salaatu wasalaam man akhaafa qaybtiisan hore waa saxiixa oo waan hubaa iyada oo muxuu ahaa man akhaafa ahla almadiinati akhaafahu llah wey ahlulmadiine qofka cabsi geliya ilaahay baa asna cabsigeliy ilahay cabsi geliy oo ilahay cabsi iyo welwal ha ku rido qofka ahlulmadiine marka argagax iyo cabsi ku rido ilahay asna cabsi ha ku rido qaybta jusiyada ayadu waan hubaa waa saxiix weeyaan laakiin qaybta kale imaam axmed uu ku darhaya baan weli daqiiqa u dul istaagin waktigaa igu yaraa ya wuxuu le rasuulku leeyahay man akhaafa ahla almadiinati dulma ahlulmadiina qofka cabsi geliya dulmi isagoo ku samaynhayo akhaafahu allaahu alla subxaana wa baa asna walwal cabsi ku ridahaya wa calayhi lacnatullah lacnad ilaahay dushsana ha ahaato iyo walmalaaikati iyo wanaasi ajmaciin bal magaalada intaasoo dhan ikhwati filah laa yaqbalu llahu minhu sarfan yowma alqiyaama walaa cadlba laga aqbali maayo farad iyo sunatoona laga aqbali maayo qiyaamada markuu tago wax cibaado la yimaad laga dhegaysan maayo ninkii helmadiine waxaa ku sameeyeen magaaladii sidaa ahayd sidaasaa loo galay maxaana keena sabab maxaa kitabaab sabab ahaan majmuucadan wax iskuseero dheer yeeli war ninkan hadduu daalim ahaa ama xumaan aad ka jirsanayseen inta ilaahay kuu ogyahay adeecitaanka ee macaasi aan ku adeec inta kalena hadda ilaahay u bandhig ilaahayba subxana wa tacala la xisaabtami laakiin haddaad tiraada anaa la xisaabtami maxaa ka iman ciidan buu leehay ikhwati filaahi waxaa loo baahan yaha qofka muslimka markan waxaan ka faaidaysanayna awalan magaaladii intihaak lxurumaat magaaladii rasuulkuu lahaa sida loo burburiyo oo xurumaadkeeda oo dekan dekan looga dhigay laba dimaa lmuslimiin meesha lagu daadiye bilaa macna la-aan meesha lagu daadiye imisa saxaaba iyo taabiciin isku jirta dadka waa saxaaba iyo taabiciin wayaan dago wax kale ma waa jiili markaa labadii jiile ugu fadli badnayd wey baayda meeshaa lagu baabiye dhiiggood waxaa weeyaan intihaak markaa xurumaadka kufsashada dhacday meeshaas xoolihii amwaalulmuslimiin oo meeshaa lagu sameeyey lagu baabiye la qaatay intaas oo khasaaro ayaa ka dhacay maalinka waqacadaas intaasoo khasaaro maxay faa'iideen dadka keen arrinkaas waxaba nii faaida sooma waxaa weyni faaida innaga marka waaan waxaana laga rabaa inaanu waxaa weeyaan cibro aan ka cibro qaado bilmunaasaba waad arkaysa shalay nairobi wax ka dhacay war waxaan intaada la boodin ehlucilmiga u celi ehlucilmigoo laga tallaabsado dhibkaasi leeda mudaharaad adqaadi oo laaxaadad la soo ordi maxaa ka dambeeya maxaa ka dambeeya afar qof baa ku dhimataa le shalay ma maqasho saas afar baa dhimataa waxaad raadinaysa muxuu aadu balisha waxaad raadinaysa shaksi baad ahayd badbaadintaad u socotay imisaa dishay markaa ya misaad dishay shaksi baad badbaadis afar baad dishay iyo intaasoo wa iyo intaasoo dhibaato dhaca macnaheedu maho in lagu leehay iska fadhiyo muslimka muslimka laysu ka xanuunsanin may kuma leh sidaas ka xanuunsan oo muslimin juzun laa yatajaza laakiin watu lbuyuuta min abwaabiha yani guryaha albaabada loogu talagalay ka soo muslim baad rabtaa inaad badbaadisa khasaaraha keeni intaad le waxbaan badbaadinaya ahlulcilmiga adra ahlulcilmigaa kaaga aqoon badan u noqo maxaan qabanaa biimkaanika waxaad heli kartid inaad ixtijaaj samaysiyo inta qoraal la sameeyo oo qaanuunka wadanka la maaratay la qorto iyo waxyaabaha uu ka qaba iyo dareerka muslimiinta in la gudbiyo marka oo madaxtooyadii iyo meesha maamulka ka jira loo gudbiyo annagoo muslimiin oo cadadka annagu ka kooban yahay waanu ka xunaay wixii arrintaa wadanka ka dhacay waan ka xunaay qofka muslimkaa si fiican ee dowladda ola dhaqdaa oo meesha kale ay gudbiyaan intaa inaad tiraahdo marka marka looxaadaad qaatay waa mudaharaadii aad tiri maxaa ka yimid markaa dil dhac iyo burbur baa ka yimid wahaakada wahaabimaja haddaa masaaisha aan ehelkeeda loo soo celinin khasaaradaasaa dhacaysa ikhwata fillah ehlumadiina waad aragteen wax ka dhaca waqacatulxaram ibnu kaiir wuxuu leehay yaziid binu mucaawiya wuxuu saa u sameeyey qabdada adag iyo arrintaa adag wuxuu u sameeyey waxay ahayd inuu xukunkiisa uu maaragtay waddankao dhan inuu gacanta ku dhigo ciddii isku dayi lahayd inay ka erbaxsatana ay cibro u noqotay magaalada madiine cibro ay u noqotay oo nin kasta marka meesha u baqo la hoggaansama ahayd laakiin araada shay-an wa araada allaahu shay-an aakhar shaybuu asagoo rabay ilahayna shay kaluu rabay muusa ma karsanin kama dambaynin asaga reer madiine waxba kama dambayn waa geeriyood waxba kamuusa dambayn reer sanadka saddexaad dhammaadkiisa iyo arrintaa dhacday maka markii usii gudbayna ayagoo dagaalku jiraanbaa geerida u timid ibnu cam sanadka afar iyo lixdankiiba awalkiisiiba waa geeriyooda waxba kama soo dambayn balufis khasaaradaa u dhigay haddana asigan waa geeriyooda idan asagu wuxuu rabay qabla xadiidiya inuu dadka ku qabto gacan bir ah saanad wadan magaalo kale ayna u dhaqdhaqaaqin magaalo kasta leehaye madiina wax ku dhacsan inooge hadetina haweentii rabbibaa meeltaa waa looga soo hormar isagina yumrle ikhwati billahi taariikhdeenna waxyaabahaas oo kale aad iyo aad u yahay idan khulaasadaan kusoo celinhayo waxaa weeye oon kusoo celcelinayo xanuunka ay leedahay waxyaabahaas oo kale haddaan arrintaasoo kale aan tirna aad bu fara badanta waqcatulxarar oo ahlumadiina iyo yaziid dhexdooda dhaca maaragtay cabdullaahi binu zubayr iyo xajaaj binu yusuf dhexdooda wixii dhacay ama cabdullahi binu banwalaaliya oo magaalada maka iyo kacbadiiba la burburiyey saxaabiga jaliilka meesha lagu dilo la salbiyo derbi lagu xidho waa saxaabi ka soco maarata xajaaj bin yuusuf iyo maxamed bin cabdiraxman ashcar dhaxdooda wixii dhacay ka sii soco yaziid ibn cabdilmalik iyo ninka la dhihi yaziid ibn abi muhallab asna safra dhaxdooda wixii dhacay abu jacfar ibn mansuur iyo nafsu zakiya ninka la dhihi jiray aalubeytka dhaxdooda wixii dhacay haddii la yidhaahdo ha la tiriyo aad bay u fara badan yihiin oo mid kastaba midda kale ka daran qalbigaa ku dilaaca qalbiga ayaa ku dilaaca fatxuillah cibro ayaa noogu sugan raaxaysi iyo faakaysi uma maaratay uma samaynayneen inaanu ku cibro qaadanno waaqiceenna soomaali haddaan nahay ku dabaqa waaqica muslimiinta ku dabaqa war waxaan waa dhici jira dhib baa iman jira xaggee loo carabto cilmiga loo caraba qur-aanka iyo diinta dib loogu noqo war iska orad ma ahee waxaa loo baahan yahay walu fiirsa ikhwati billah mafsadada iyo maslaxada alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu llaha cadwan bikayri cilm asnaamta in la burburiyo oo la caayo oo eber la suuliyo malab sharcia weeyaan waa malab sharcia oo ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisaba dadkay amrayaan in la suuliyo baailka haddana baailka suulitaankiisii iyo sanam caayitaankiisii mafsado iyo dhib ka weyn marka ka timid maxaa lay joojiya oo asnaamtii markii la caayay ilahayba ayaguna caayeen ilahyaalkoodii baa la cahayay markaas ayaguna ilahay bay aflagaadeeyeen joojiyaali marka taan u soconnay wax ka khatarsan baa yimid ilahay waad hacaynaya ka joojiya khayr baad u socotay waxaa lahay dhib yimid baad lahayd waan waan zuulinaya mid ka weyn baaba yimid dhibkii halkii baad udaynaysa dhibkii halkii baad udaynaysa maxaa yeele mid ka weyn shuruudaha munkarka isaalati munkar waxaa ka mid a laabudda munkarka aad suulinaysa u socotid munkar ka xoog badan waa inuusa meesha iman kamri lacaba ah ayaad rabta inaad suulisid dil baaba meesha mid adaba lagudili ama qof baaba la diliba haye kooday war qof la diliya kamri lacaba yaa khatarsan qof muslim oo la dilay kamri lacaba qof la dilay baa ka khatarsan labo nin baa aduu soo galay meel kale ama khamri lagu cabaa yurubta waddanka holaliya yaa wuxuu yihi maanta gaalabu wax ku cabahayaan ninka dhalinyarada marka uu diin jacaylkeed way kala duwan yihiin diin jacaylkeed iyo aqoon waa farqi xamaasada iyo cilmigu fiih farq bayna samawal ardi isu jiraan jacaylka iyo dareenka gudaha kaaga jira cilmi ku celiya hadduusan lahayn oo ku toosiya hadduusan lahayn intaad wax hagaajinaysa intaad wax akhribaysa waa ka badan hataa nusuusta aad qaadanaysa meesha usoo daliishatay ma booskeediiba hadda kormeen idiin sheeg nin lacag qaadanayo oo fayla ku jiro madiina jaamacada islaamiya hataa naskan aad qaadanaysa darashadiisa mawqican inuu munaasab u yahay in kale waa inaad maarata taqaanid layn anagoo saa ugu jirna madiina jaamacadda shee axmed baa garanaa lacag baa ardada lasiinta kuliyat alxadiid kuliyat alqur'aan layn anagoo kuliyat alxadiisa ugu jira nin jazaairi intu soo gabaday soo barbaray buu safkii hor istaagay markaasa waxaa ku anaa tastaxiya akhi miyaad xishoonayn intanoo arday ah baa intaad soo garamartay soo orqada safka hor istaagay war u fiirsada aniga anigu aniga weydiiya qof iga sheega ma jir markaasuu yihi qaala rasuululahi sal allahu calayhi wasalam alxarbu khudca rasuulku wuxuu yihi alxarbu khudca maxay xarbadu dagaalku waa dhagan iyo isqaamitaan wey waraago leebl meeshan taagantahay dagaal baa ku jira lacag baa qaadanayna wallahi inaha la ashaddu min alxarbi dagaal ayadaa kasii khatarsan inaha la ashaddu min alxarbi war u fiirsan la ashaddu min alxarbi ruuxu ku banaysana fiiri dulmiga uu samaynayo iyo hor istaag nin hor istaagu rabaa inuu ku banaysto xadiida booskiiba joogi sideed boqol oo riyaal baa la siinaya markaasu inaha la ashad min alxar dagaal la gala iyadaa kasii daran bu saas darteed bikulli xeel aad ku hormari karti cabdiraxiin oo samey soo ma ba u fiirsa ninka maxamed dad hadduu hogaamiye muxuu dhih tacaala uu leeya ama meel kale aan meel kastaba ibir aan ah ka dhig lama ogoco waxaas ikhwat billah lama inaha la ashad min alxar naskanaa soo qaadanaysa positionka inuu munaasib yaha la rabo olan wadanka ihaahdaa marka nin baa kusoo dara meel kalaab oo khamri iyo balaayo oo axad ay cabahayaan gaalada xadiid buu soo deliishay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi faman lam yastadic fabilisaanihi faman lam yastadic fabiqalbi walaalid alar imaan buu soo deliishay markaasuu kalaabkiis sii daayo dha dha khamrigii uu jebiyey tanka hadka tuuro wixii dhex galay dhaca orday ku murqaamay allahu akbar takbiir eh meesha orday waa gaalo weeyaan wada caddaana meesha wada cabba munkar weeyaan war gaalnimadka ku jiraan baa khamri cabdi ka sii way sooma intay qabteen baa la qaaday ka lagama maalinaba waa loo kaadiyey wixii dhan ku dhex qaaday dhex orday dhex orday digay iyo dabas maruu ka dhigay loo kaadiyey aayar baa telefoon boolis baa la wacay booliska ka tuurbaayiri kii ontuu khamrigii dhinaca kale oga baxay wixii o dhan wada burburiya gaalada isku dideen gruubna xaggaa istaageen gruubna xaggaa istaageen baa aayar boolis ku yimi isku dhawaashla waa la soo maaa kugu dhaa la kaxee irbad baa lagu muftay an sano soo noqonayn an sano uusa soo noqonayn baa lagu muftay irbad irbadda maxay keeni wuxuu noqotas macnaa way dejin wax dambe oo dhiba uu keeni ma jirto subaxii buu soo kalay asagoo cidno shaqa u dirsani jidadku soo istaagay markaasu qashinka xaq labada qof hadda xidha tirtiib tirtiib buu qola laba qofko mayana masaleediisa qabso mayana si fiican u socdo gaaiga gaaiga marka gelinaya mudh aka soo gasha aka fiican inta shaqa loo dirsana muxuu saaka intuu ka laho jumaanta dhan shaqeyn rufis shan sano wey badda shan sano kasoo noqon mayso subax kasta uu tegi uu shaqo galaya meesha tareenka maro wuxuu xaaqu xagga muqashin ka qaadi intuu ka qaadi intuu ka qaadi xaggu samayn dadku kala hagi dadku saacideyn oo kuwa meesha ula alaabtu la qaadi oo saari cid u dirsata male waa irkadku yaa ku dhuftay an sano markii dambe jirkiisaa la absa markay ka dhamaatay hadan u soo doora an sano markay irbadda ay ku jirto ama wax lamid ay ku jirto jirkiisii uu faranayo marka dambe kusoo noqonaya irbadda uu kusoo noqon ama haddii ka dhamaato waxa uu keeni haddana markaa zaclaannimo iyo carab badan iyo wuxuu keeni haddana dhib badan ba haddana keeni waru fiirsada man ra'aa minkum munkaran ma soo deliishan gaalo khamri cabbahayaan war gaalnimadkay ku jiraan baa kasii khatarsan idan wax ismoodsiis ikhwati filah khatarteeda kadalika darcu lmafaasid muqadam calaa jalbi lmaslaxa waa qaacida sharciya intaad maslaxa raadinaysa maslaxadii oo kaa tagta sayn masfisada iyo dhib u imaninba sharcigan u geli rasuulkeena alay sla xadis saxiix uu leeyahay waxaan waxaan doonaa mararka qaarkood salaadii ahad inaan doo salaada aqli oon qofka idhaahda bedelkayga salaada dadka tuji oon anigana aan dib maro oo rag jamaacada kadib dhaca oo maarata jamaacada aan imanayno ma aha hadda tukanayaan mo jamaacada aan imanayno guryahooda ku tukanaya intaan u kaco guryaha kusoo guuriyaan doonay yaan doonaabi mar ayaan imanaya laakiin rasuulku muu samayn sheekh cabdullah amatullah xafidah llah wuxuu leeya xadiidka markuu istimaad ka saaraya iyo culimada qaybkiia waxay leeyihin rasuulku inuu guryaha kusoo guuro suu sheegay maslaxaa ku jirta mafsado iyo dhibna weynna wuu ku jiray maslaxada ku jirta maxay qof damboo jamaaca ka buda ah, calamaadkan sama haddii dad guryaha loogu tago kadib dhacaa dhan gurya lagu soo guo oo lasoo ciqaabo lagu guo guryaha nin damboo haraa oo jamaaca guri ka tukada lama arkeen masaajidka loo soo wada ordila maslaxadaasaa ku jirta laakiin mafsado ka weyn baa ku jirtaoo haweenoo jamaaca ku waajiba iyo caruur iyo dad waayeela iyo dad asxaabul acdaara yaa guryihii ku narsamo kuwaasoo waxba galabsanin baa marka yaa musiibada camilileh saa darteed rasuulku ka tegay liajli mafsadadaas sayna u imanin yaa maslaxada loo ilqay qaacida sharciya ikhwatfillah intaad leedahay wax doon wixii aad ka cararaysa wax ka weyn inaad gacmaha kula iman bal low hadda muslimiintu ay fahamsanaan lahaayeen oy ahlucilmigeeda u noqon lahaayeen oy maaragtay ka dambayn lahaayeen yaltaquuna xawla ahlilcilmi ay ku maarata ku haraysnaan lahaayeen ummadda makhraj bay heli lahayd waana laga bixi lahaa laakiin markii majmuuca wax isboodsiiyaan oo maarata aan isdhegaysanin oo cilmilaaan iyo jahligu u bato masaaibtaasna ka imaata masaaibtaas iyo maa laa yumadu cuqbaahu baa ka imaata aqrabu miaal tii shalay dhacdaba inugudaliil khasaarada yimid iyo wixii la raadin qofku iska dhawaaqo takbiir iska yidhaahdo la daba kacun la ordo sawiro iyo warta war hadda sharciga islaamka arrinta ma bannaanta maa isweydiisaan weli maan daba isweydiina war arinta intayna samayna inaan mudaharaadno oo laaxaad qaadano rag iyo dumar isdhex kaco sharciga islaamka muxuu ka qabaa ma bannaan tahay mise ma bannaan khasaare maxaa ka ima faa'iidaysa maxaan ku helaynaa sida si ka fiican ka aslamsan oon haddana wixii aanu rabnayna aan ku helaynan ma jirtaan oo way sida ka sahlan in la isweydiiso inuu iska iska boodun hor iska ordo diinteennu orod maaha diinteennu waa diin cilmigu basiire ayaa loo bahan yahay ehlucilmigoo la gacan dhaafana khasaaraha sigaa ahlucilmigooda gacan dhaafan khasaaraa dan caalamka muslimiinta maanta waxaa u badbaadin karaa bacd allahi subxaanau watacaala ahlucilmigiisoo laga dambe ahlucilmigiisoo laga dambe waxaan kusoo khatimaya ikhwati fillah habeen dambe insha allahu tacaala waxaanu u rahmannahay xajaaj ibn yusuf iyo maxamed bin cabdiraxman ashcad iyaguna khasaara tan iyo tulal ka daran ka dhacda waxaan kusoo khatimaya sheekh axmed ba aad u garanaya sideetankiinahayd iyo toddobaatan sagaalkii midkood nimanka jahmaaniya la dhihi jiray xaramka ixtilaala a sideetanki ba ma sideetani ko meelahas seventy nineki ama sideetanki ama sideetani ko meelahas majmuuca yar mascuudiga waa nooga socotaa waa maqashay sooma taarikhdood xaramkii bay qabsadeen bay ixtilaaleen xaramka maaligii weeye ebel dhab meesha waa dhowr boqol bay ahaayeen wax yar bay ahaayeen laba boqol iyo sagaal meelahaas ahaayeen taqriiban kitaab baan hayay ka hadla ya arbacmiya yay ahaayeen warka meelhaasi dhannaaya xaramkii baa la qabsaday intaan xaramka la qabanin waxaa la sameeyey kala yaali wax xaq ku taagan inag ma ah waxaan kaloo dhan hebel ibnubaas ibnu cusaymiin iblaayi qaa'idkoodi wuxuu leeyahay kitaabaan hay ka hadla qaa'idkoodi wuxuu leeyahay culimadii sacuudiga uu qeybiye kuwa juhala uu ku leeya waxba aan aqoonin iyo kuwa cindahu cilmun laakiin maxay iska raaceen xukumada culumada ujeeda xukaamtii bay raaceen mujaamalo dee waxbay kareen cilmigii kuma dhaqmaan bule waa min dhalinyara ninkasaadhi ka way ibnibaas wadala ka wey kana cilmimood oo haddaba wax lagu qaaranayn kara ahay yuu liinayaa marka dadka ahlulxaqa ee si dhaba wax ku sheegi kara waa innaga intee cilmigay ka qaadan jiray marka culimmada ninba waxbay ku sheegeen kaa waxaa weyn cilmi male kaa waxaa weyn cilmi u yaqaanaan laakiin sidii la ogma camal falo kaas sidaas way intay wixii oo dhanba midba meel kusoo xidheen ayaga waxayna kaalayna kutubta wax ka baranayna innagan wax isbaranayna kaalayna maktabadii baa la gelaya kitaab baa la qaado la akhrisan oo kitaab aana lagu akhrin oon lagu tawjiihinin oo labadii nasta tacaarudka sidaa lagu jamcinin oona macnihiisa lagu tafsiilinin seed fahmi adu seed fahmi ayagii baa dhehen waxbaan baranayna annaga wax isbaranayna wax isbarka maxay keentay marka markii dambe in la yidhahda mahdigii la sheegay hebel mooyaan war xaramkana aan qabsanna maka aan qabsanno cishriyoom markay meesha qabsadeen dhulka hoose iyo qoryihii la soo galeen xaramka maka andargaroonka qoryihii la soo galeen sida ma garan maydka oo kale janaazada sidii soo galay intay kala furfuraan sida janaaza o kale ka dhigi jiray waagii horena aad looma ilaalin jiray xaramka daclada baa ka hor xaramka yani xiraasho adag ama waardi adag ma saaraan jirin andargaroon soo gurteen soo gurteen soo gurteen soo gurteen waktigii ay ugu talagaleen markii la gaadhay dagaal waxay leeyihiin qisadka maaragtay kala ka warinaya goobjoogayaasha ah labaatan maalmood baana xarabka maka laga aadaamin war labaatan cishriin yowm baan laga aadaamin oo jamaca lagu tukan kawa khasaara labaatan maalmood baan kacbadii aadaan ka dhicin oo dawladdii iyo wixii o dhan wareer nimankii andargoran ba ku jira niman waxaa weeyaan shiish badan farti ninkii far qaadaba waxaa weeyaan way ku dhufanayaan askarti intaasoo askar baa la keenay dhowr boqol afar boqoloo askar miyaa ku dhimanta wax intaa dhanoo ku dhowoo askar ayaa ku dhintaan ka war ayageena wax la dilay iyo wax lasoo qabtay noqday wax la dilay iyo wax lasoo qabtay markuu dambaysay waxaa lagu sii daayey maaragtay biyo korontaa lagu sii daayey biyo koronta ayaa undergroundka loo geliyey korontadii markay ku baabeen eber ku dheh bal khasaaraha maxay ku maxay ka sheeganayaan dowladda iyo culimmadeedii waxaano dhan waa qabash weeyaan qashan weeyaan annagaa nuxbadi ah oo dadka ilaahay doortay ah oo cilmigii naqaana oo fadliga kan oo kan oo kana dhehen wax baa lays tusiye naftiiyo shaydaan baa wax tusiye tusitaanku maxay keenta markaa xaramka ilahay inay cadilaan salaadiisa jamacada inay cadilaan kacbada musharafka buqcadii barakaysnayd dhiig ku daadiyaan ayagii naftoodii iyo kayrkood bay halaagaan intaasoo askari ay ku dhimanto ayagii inta ay ku dhintaan intii kale kasoo soo hadhayna la qabtoo la ciqaabo oo la dhibo meeshii o fawdo ay ka dhigaan meesha wixii ka ratimahayd waa laogahay inay dowladda u soo jeesad xarameynka ay gacanta ku jirto meeshiiska firiiga iska hay oo nin kasta luqadiisa duruusta ku bixin jiray oo arrinta umuurta iska sahlay waardi baa la dhigay wixii oo dhan baa la adkeey bal u fiirsa imisay mafsado keena imisay dhib keena fillah idan waxaa la rabaa alcibratu bima'aani lumuur inuu qofku meel fog ka fiiriyo arrimahan aad samaynaysa inaad intaada ku dhaqaaqi aad u kacto hilcilmigeedii cilmigii aragtideedii dadka ehlu khibrada ay waxoo dhan aad maaragtay wax lagaa raba inaad iska oradi un xamaasa ay ku qaadamo oo la soo boodimo war sidaa diinta u jeceshaha baa loo jecel yahay weliba waxaa lagula sii dheeraya diin jacaylka aad qabtid iyadoo lagula qabo yaa cilmi lagula dheeriya waxaa kaloo lagula dheeraya da baa lagula dheeraya waa lagaa daweye waxaa kaloo lagula dheeraya khibrad iyo experience baa lagula dheeraya intaasoo dhan baa lagula dheeraya diin jacaylka waa lagula wata oo adoo aa sheeganaysa anaa diin jecel cilmi baa u dheer qofkaa kale oo kaa cilmi badan da iyo age amsaaiin sana jirta asagoo lixdan buu jira imsi soo noolaa khibrad uu kaa khibrad badan yahay oo adigii amtaasha adii waxaa samaynaysa iyo ayrku imsaa soo marta isaga intaasoo dhan baa soo marta marka waxaa la rabaa inaad ka dambaysa inaad ka dambaysa baa xaafid xajar waa kaan ka hor idiin sheegay sheekhiisi burkini burkini yaa marka xaafid xajar markuu sharxayay kitaabkiisa buxbaariga oo bukhaari uu ku sharxayay baa burkini buu masale ka soo dhaqliyey haddii marka xaafid ahaa oo xagga cilmixadiidka ragga ugu dheereeya nin kaloo ka dambeeya oo cilmixadiidkaas taa ku hayn baa ku qabsaday sheekh markaasuu hadalkiisa soo naqliy inuu labadoodii isbarbar dhigo u garsooro yaa saxsan yaa khaldan inuu yidhaahdo kelimo yar buu kaga kaga tegay in lahataa laisbarbar dhigo markaas wuxuu shaabun hurmin wa shaykhun mujarab weeyaan shaab huruur ku jiro iyo orod dheerayn ku jirta iyo sheekh mujarab oo cilmi iyo da iyo khibrad la weeyaan isku darsaday marka in lasu darsao lasbarbardhigo mu marka waxaa la rabaa ikhwati fillaah shabaabka ixbaad kuma ridayo oo melihi farfariista waxaan leeyahay war culimmadana ha soo yar kaceenoo fadhiga ha ka soo kaceen oradka faraha badan ay dhalinyaradu samaynayaan ha soo celiyo meel dhexaa laysugu yimaado oo ha laysla jaacdaa oo cilmiga iyo iyo caqliga iyo aragtida dheer iyo ayjka iyo khibradda ay culimmadu hayaan iyo orodkan dheereed iyo firfircooneed dhalinyaro hayantii lasu keeno meel dhaxad lasu keeno hala wada jaanqaado sidaasa wax ku iman karaa miinahay sidaas sidaasa wax ku iman karaa laakiin dheerayn keli oo cilmi wadanin iyo iska fadhiisi cilmi keli oona dhaqdhaqaaq la soconin labada midna wax ma keenin marka cilmiga faraha badan ee culimmadu noo hayaan iyo caqliga iyo khibradda iyo experienska iyo maaratay khibradda dheer ay hayaan iyo firfircoonida dhalinyarada ku jirta intii lasu keeno khulaasahana looga soo saaro oo ummadda saa markaa dadna ha lagu hogaami markaasa waxaa soo bixi nukhba iyo hogaan fiican iyo way fiican iyo ruul fiican baa soo bixi laakiin iska dheereen iska orada oo biduuni cilmina caatifo iyo xamaas biduuni cilmi iyo biduuni khibrada waxba ma tarayso marka ahlulmadiina waxaa noogu sugan cibra noogu sugan sooma waa meeshii ugu fadli badn amaakinta fadliga badan bacda maka bay ku jirta rasuulku ninkii salaad ku tukada waxay u dhigantaa kun salaadoodoo xaramka maka aana ku jirin kun salaadood bay u dhigantaa wy fitan dartii baa saa loo banaystay la burburiyey oo la waxeeyey oo intaas oo fawda iyo nadan darre ee ka dhacday iyo khasaara iyo taariikhda muslimiinta maswada wey meel madoobay taarikhda islaamka iyo ka gashay oo kuwii sameeyey iyo kuwii goobjoogga ahaa iyo wixii oo dhan wada camimtay oo markii la soo maro dadka acdaada ee gaalada een muslimiinta aan ahayn ee diinta kala yaqaan soo idinka saa sameeye mahu kule soo kii saa sameeye mayn ahayn soo kii kaa sameeye mayn ahayn an ikhwati fillahi fardi kastoo muslim ahow aakhiraada gees lagula xisaabi lagula xisaabtami war fitana soo jeeda ka fogow fitana ha u dhowaan ahlulcilmiga u soo noq mashtabaha calayk wixii kaa ishkaal gala culimmada dib ugu soo noq oradka badan hala joojiyo ilahayna subxaanahu wa tacaala aanu caraf waa imtixaan iyo ibtilo weeyaan ilahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaai lxusna wasifaat alculaa inuu na sugo inuu nagu sugo cinda alfitna markay timaado inuu diinta nagu sugo ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaa biasma xusna wasifaat inuu xaqa na tusiyo irsaaqo xaqa qaadashadiisa allahuma arina alxaqa xaqa warzaqna itibaaca wa arina albaila baila ijtinaaba allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annar allahuma arina alxaqa xaqa warzaqna itibaaca اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحي انو اصيبني والهي حق ونوافجين فمن الله وياه والحمد لله وحي مكا انو قفنينا عن غير عمد فمني ومن الشيطان وياه واستغفر الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير بارك الله فيكم بكت عيني